gabaygan kale waxaa la yidhaahdaa raamaale oo waxaan tiriyey sagaal iyo toddobaatankii waana kii laygu xidhay isagiiyo ku kaleo gabayga kale ku xigay kudkuduhu laydhaa oo toban sano markaa laygu xidhay sideetankii riixanraadka waxa iigu wacan rixinka soomaali raxmaad da-ay ramaas iyo xareed rayska iyo baadka ramadkayga dhalay caanihii ruuxna day waayey raaxo lagu nagaadiyo nimcada lagu riyaaqaayo gobonnimo la soo roornay oo waydinkii raqaye ee subaggii raaraa guryaha roomo loo diraye aadan iyo rasaad waa tii ay nagu rakiigeene xamaraatu oon leecin oo aradka ruugaaya rab intaan ku idhi waa anigii raado dheer galaye rashiid iyo cigaal maalintii madugku kala reebay raahibkii talyaaniga ka hadhay reerta sare fuuliye rakadiyo sallaankuu u baxay kama ridaysaane saddex baa israacaye halkii lagu rasaaseeyey rumaankii xabaalaha ka baxay reer qudhaa cunee ragba waa raggeedii shalay waa ragragateene ridda dhiigle waan kula jeclaa faysna daba yaalle riyo lala kacaabooday baan raasamaal dhigine waxa ruubateen maalintaas dad iska reebteene ma jeerteen siduu rabay hadday run u ahaan weyday adaa raasdilaaca ee anigu kuma ragaadsiinne nin rakaday mar buu qaadunow waran rideeyaaye ruuxooy la qaadiyey anaad rawga ii tumiye ood igu ruxanaysaa inaan soo rakaabsadee haddaan kaaga rogi laa adaa igaga riiq dheere cabdillaahi yuusuf buu kaasi ahaa haddaan kaaga rogi laa adaa igaga riiq dheere haddaad raaxo joogtiyo haddaad raragubiyoonayso weli rarankii maad gelin cagaha nagu rogayseene ruucadda adigaa ah haysta iyo adiga riixaaya hadba raarta kiinii galaa wa isla rugageyne faqda aarka hore kii dambuu reenka maqashiinne kurus quururaayuu haddana wax uga reebaaye raxan baa ku cunaysaan hashaan riiq walba u galaye daarood cadku kala ritaa way isla rugageyni raanbaha haddii lagu turbo iyo raani iyo baashe hadday eekaha nagu rogtaan way isla rugageyni ruuxla oradka geelaba haddii rag isku soo gaadho qolunbay rigadii laysku go-ay libintu raacdaaye caawa riifalkaa kula baxdaan way isla rugageyni oo soomaalida rafaadaan lahaa tan kale ee cidlada raamsata ee raaskii laga daayiyey raabaraabitaa raabaraabitaa ruuxma weecatoya raganimiyo xoolaba anaa ugu radeebnaaye rudci baa iyana fuulayoo laguma rayrayne kol haddaanay oodiga rugayn way isla rugageyne reerkii aa kala daadiseen muu rafaad bixine rakaabada sidaad uga cunteen raysna degi waaye sidii bay raraydu u baxdaa roobna urin waaye raaskaa yar ee maamula iyo adiga rawraw leh hadba calanka kiini rahmaa way isla rugageyne waraabiyaa la caabuday sidii sanabadii raace rukumada kursiga loo hayaa raaxata mashleeye waraabaha rabayseen hadduu cunayo ruuxiinna rubadiinna goortuu dhigo u roboga kaa hensho anna iga rayn maayo raadka soo qabaye sidaan gees lahayn bay riyuhu idaha raacshaane ra'yigaynu kala haysanaa way isla rugageyne mareexaankii raamaha lahaa reer walbow teliyey rayid qaadan maaye eh anoo raylabta isaaqa ah. mareexaankii raamaha lahaa reer walbow teliye waktigoodii baa roorayo iguma raagaane rayid qaadan maaye eh anoo reydabta isaaqa ah. maanta rarada lay saarayaa way isla rugageyne waraabiya la caabuday sidii sanabadii raacay rukunada kursiga loo hayaa raaxadta mashleeye mareexaankii raamaha lahaa reel walbow teliye riyaad bay ka gooshaan habrihii baanka loo rabae riyaalkiisa cuudiga ayay laba rogayaan rajadiiyo aqoontii lahayd way racfaan gudanne idinkiiyo baraaba coodhiriyaha way isku ridataane rati qaban islaan idin martiyey ricodh ma siisaane riiq dheeraha nagu disheen ruuxa naga gooye iidoon rag weeyo maruun way ka soo rogiye abtiyaal maxaa naga rabtaan ways rogrogataane waa raa maalinkaasina